calaa man takarara ligaauhu calaa qurbihim bian dakla uma kharaja uma dakla fi lxaali aw xaala baynahuma shajara wanaxwha baabu istixbaabi icaadati salaam salaamti nagowkeeda sunanimadeedi ambaabay calaa man shakso korshay salaamlaka nagaaw takarara ligaaho ligaa mang manka lakolon shay yani nagnagaday calaa qurbin mirdhow korshay naku nagnagadi wadalika bian dakala huwa manki ni galoobua uma karaja huwa manki adina bahoobua uma dakala huwa rajulki adina mankia nagadoo fi lxaali nagadoobua o xaala kala teedo baynahuma bayna arajulayni lamadi yani rajul dhahdiyo shajaratun geedo iwa naxwuha naxwi shajarati geed walilimida dhagaloobua baabu isticbaabi icaadati salaam salaamti nagowkeeda sanonimadeeda iambaabay calaa man shakso korsheyna salaam laka nagnagaw takarara ligaaw ligaaw man manka yani waa kayhin lakulon shay nagnagadi halaa korbing meel dhow korshen lakulakulamahay meel dhow lanka kulakulamahay tolkunhakananagaas markas salaamti kananagaasononamadi wadalika bian dakala huwa mankini hagaloobu ah uma kharaja huwa manki boobua adigi hagali adina bahay adina hagalahay uma dakala huwa manki hagaloo fi lxaali hagaloobu anagnagaas markas markastood anaga toob asalaamu calaykum adina bahaas anagadaas adina asalaamu calaykum o misne xaalateedu baynahumaa bayn rajulayn lamada rajul dhahdiyo shajaratun geed kala teedood marka o asalaamu calaykum arisaragen haddana geedko dhatiyo hamari haddana askanagden asalaamu calaykum yala aw naxwa naxwi shajara geed wala limida derbigoo dhahdiyo gali ha wareegsaden haddana askan haslaabamen asalaamu calaykum sali ruya mayl wuriya an abi hurayrata radi allahu taala canhu abi hurayra mayl kuriya fi xadiisi lmusii salaataho fi xadiisi lmusii ki hilmaamay salaadis fi xadiisi lmusii ki halaayay salaad yani xadiis salaatahu salaati salaayay anahu ana almusia kano salaada laaya iyo jaa koy fasalaatu kuligisaaidatis uma jaa koy ila nabiy an koy fasalama salaami alayh ala nabiy farada nabiy nabag ka radiyay alayhi ala rajuli rajulki korshe salaama karadi faqaala nabiy meray irjic ba nagoy fasaliha tukoy maywali fa inaka lam tusali anta adma tukune farajaca rajulki adana nagadi fasalahu rajulki tukun isna masaajidki la uma jaa rajulki koy adana fasalama rasuulka ang nagadi korsulim adana salaami salaamteeda nagnagahay waa kubisaai jire ismajer higaseede amraka hadu hatukude hadin rasuulkan koye asalaamu alaykum hadin be hatukude hadina koye asalaamu alaykum markaasaasaka nagnaga fasalama cala nabiy sala allahu alayhi wasalam xata facala rajulu rajulka ilaa kufal dalika kaas oo salaamtaas eh alaasa maraatin maryaal sadee kufar mutafaqun caleyh waan abi hurayrata radi allahu taala canhu abi hurayra mali kuriyey fi xadiisi lmusiii salaatahu salaadiskii halaayay xadiiskii mali kuriyey lanko salaadis halaayay wa anahu ana musiya mis anahu ana arajula rajulka sugeeye jaa huwa rajulki koy fasalaa tukudi misl masjid misaaisrasisaka tukudi rasuulkana fiiriya uma jaa rajulki koy ila nabiy markia tukudiya rasuulkan koy salaami fasalama arajulu rajulki salaamay aleyh ala nabiy salaami farada nabiy nabaradi aleyh ala rajul salaama karadi faqaala nabiy salaada alahi kulkun rasuulkan toosiyamera ba ay nagoy irjic nagoy fasaliha tukoy fa inaka may wali an ad lam tusalli anta almatukune ma tukune tukl farajaca rajulki nagadi makaanki oda katukda nagadi fasala rajulki atukdi fauma ja rajulki koy fasalama salaami ala nabiy nabog korshiya salaami sala allahu alayhi wasalam xata facala nabiy nabog ilaa kufala dalika almadkuur ama fata facala rajul lamadaba nagdaay may weli rasulkana banago eray msiditook usul siditooki nagdaay xata facala rajul rajulki inti kufalo dalika almadkuura o min ataslimi wa min alicaadati eh madkuurkaas inti kufal oo min ataslimi rasul korshay sidi tookna salaama eh sidi tookna nagdo ilaa kufar dalika almadkuura salaata maraatin maryal side kufar marbusuko asalaamu calaykum ley kalkun salaantinilana nagaw xadiiskaasan dalile muttafaqun caleyh waanhu an abi hurayrata radia allahu taala canhu can rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalama qaala rasuulka may kagola ida laqiya axadukum axadkin hadii lakulamo ahaa akal axadi axadka walaalshay muslime lakulamayo falyusalim hisalaamo alayhi al aadi alayhi cala alahi fal yusalim huwa aadki salaam aadka dadlakulami alayhi cala laki walaalshay korshay muslimshay salaamoy fain xaalat hadii kala dhagalo baynahumaa bayna alaxadi walaki axadki i walaalki dhatiyo hadii shajaratun geedo dhahgalo aw jidaarun xaalad kala teedo jidaarun derbe kala teedo aw xajarun shiid dhahgalo uma laqiya huwa axadki lakulamo hu akaa walaalshay muslimka lakulamo fal yusalim salaamo alayhi cala laki la walaalki korshay salaamoy rawaama yuriy xadidka abu daud abu daud iya wariy baabkasi toosa baabkin waafaga xadiiskin waafagaayo ida lagiya axadukum aka wakal axadla kulan falyasalim huwa axadki salaamu aleyh lala fain xaalad hadii dhaxgalo baynahuma bayna alaxadi walahi axadki i walaalki dhatiyo shajaratun geedoodi dhatan dhaxgaloon o jidaarun derbe dhaxgalo o xajarun shiidka la teedon uma lagiya laxad axadkila kulam hu aka walaashe muslim kulan falyusalim salaam aleyh lalahi rawa abu daud adid kuri baabu isticbaab salaami salaamtunimadi ambaaba ida dakala rajulka adi galaw bayta bayt rajul rajulka gulushay galaw burukida adi galaas ada salaamas ada naftaa salaamas mis ilkiya salaamasa aidilay qaal allahu taala ilahay may ka goolay fa ida dakaltum adi galaasaan buyutan guryaalo galaasaan ey yani buyut guryaalki hanikin adi galaasaan fasalimuu salaama calaa anfusikum naftin korshe salaama assalaamu calayna wacala cibaadillahi saalixiin daha hadii isin naftii salaama hadii dilamban roognu hadi kalen ehelka nafti o baba cala anfusikum lakafir ehelka naftatidis iyo naftatida lamid ah eh. kolka fasalimu salaama cala anfusikum naftin korsho salaama ehelkin salaama taciyatan salaan salaama taciyadaaso min cindi illah ilahay shekuhaati taciyadaaso mubaarakatan la barkay taciyakadaaso dayibatan diibe waan anasin radi allahu taala anhu qala anasmay ka koley gaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam lian may ngara ya bunaya wilirowkeyo anas waay kuri yar yahay ida dakalta cala ahlika ehelka hadi adan galaas fasalim salaam yakun haade huwa tasliimku suge barakatan barakiya calayka korka haade waala ahli beytika baraka haade aida yaabunay wiil yarowkayo idaa dakalta adi galaaso ala ahlika idin ad galaas idin adi fasalim salaam assalaamu calaykum de yani sa assalaamu calaykum de idi hoobadseed kalku amar oo rasuulka shee kubahiyo sala allahu alayhi wasalam yani may salaamtan ad u wadi jirna hadani bilaawtime salaanga hada salaam badiye kada me mana salaamta badiya islaamka dugumida yani waa ka kitaabe bakiyaalan shay hoob akrisaton bs of kolka si hoobs dakalta dir galaas cala ahlika eelka korshe on galaas fasalim salaam eelka korshay salaam wa idoobsadas asalaamu calaykum de yakun huwa tasliimka soy haadey salaamtada salaamtay eelki salaamti faididi may baray rasuulkaska tilmaamay barakatan barakiye haade calayka ad korkaan barakikin haade ilan adin salaamte laakin nagay waalaykum asalaam alkl waan adin sabab nagati وacala ahlika helka korsheyn barkin haada helki ban doaya hayta ilahay san bedbaadi baleta kawama yuray xadiska tirmidi وaqala tirmidi may kole xadisan hada xadisan wa xadiskaso xasan tarjisan saxiin o saxiin baabu salaami salaamiyan baabi ala tiryani ulhadiyya korshalo salaamahu an anasin radi allahu taala anhu anahu ana anas marahu anas mari ala tibyanin awlaado yar yar korsho mari fasalama anasu anas salaami alayhim ala tibyani awlaad yar yarayen korsho salaamay وaqala anasun anas may ka goolay tasliimka anasa salaami ana layma bilaabahayo kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulshaya yafcalu falaayu atasliima cala sibyaani war awlaado korshoola salaama rasuulka ba sameeyi jari anina saasan kadaydahay mutafaqun caleyh baabu salaami rajuli rajul salaamaw shay cala zawjatihi walmar'ati min maxaarimihi wacala ajnabiyati waajnabiyaatin laa yakaafu lfitnata bihina wasalaamihina bi hada shardi baabu salaami rajul rajul salaamaw shay yan baabay cala zawjatihi zawjati rajuli rajulka xaaskay zawjadis korshe salaamaw walmar'ati wacala lmar'ati bilaamay kale korshe salaamaw mar'adaasoo min maxaarimihi maxaarim rajul rajulka maxaarimtiisa aadisi naadis ah yartis ogoodis taasay salaamaw wacala ajnabiyatin hata baabo salaami rajuli rajul salaamkiisi an baabay cala ajnabiyatin nag ajnabe salaamaw wa ajnabiyaatin wacala ajnabiyaatin bilaan badan oo ajnabe korshe salaamaw iyo an baabay laame amantaas laa yakaafu huwa rajulka wabsadaan alfitnata kafitna an wabsadaan bihina biajnabiyaat bilaantas ajnabiyaalke hadii sutalaantihanagam ama kafitna hadisunlahayn laa yakaafu wabsadaan alfitnata wabsadaan bihina biajnabiyaati ajnabiyaalkas ini kafitna usan wabsadaan iyo naftiyo baabu salaamihina dhehdan baabu salaamihina salaami nisaa bilaanta ajnabaadka iyoona salaamtoodi ambaabey cala ajnabiyin yomhelgadiran lang ajnabe yoona salaamayan yoona sakasalaamayan bi hada shardi shardigmey laa yakaf fitnata lbhil rajulka adi kuyo salaamhayan ama kafitnaawasa oob salaam hasi inaga inlahayn yona salaamo koranlay wasalaamihina wabaabu salaamihina salaam ilajnabiyaati bilaanti ajnabiyaalka hayan salaamtoodiyan baabay cala ajnabiyin yon lan ajnabe salaamayan sidi suuban salaamaya oka bihada shardi shardigan kan cadam lkawfi fi lfitna laa bihada shardi shardigan salaamay shardig may cadam lkawfi min alfitnati lay fitna koobsadaw laaan hadi fitna la koobsadaan yoona kan ajnabe salaamo koralay wa ko daliil an sahl bni sacdin radia allahu taala canhu qala sahl may kagoolay kanad may hatay fina dhahdan imraatun bilamaytoy ahaati wa fi riwaayatin kanad lana unmay insunaatay cajuzun dogto waayare na taakudu gaadasay min usuli sikli bataatag asalyaalshay jiridka iyo gaadasi fatabraxu ridaasay tu usula sikliya ridaasay dirgidridaka karyaasay ridaasi ay watukarkero shiidasi xabaatin xabad yaala min shaciirin gamid iyo washiidasi faida salayna hadi nutukno aljumata jumtukon wansarafna godongno idolon godong yanusalimu salamani alayha ala lcajuzi cajuzidi korshiya salamani fatukadimu hiya cajuzidi giriyaasi aacaama acaamkasa ilayna nin giriyaasi walbuaari buaari hadidka nauriyay qawluhu tukarkiru ay tatxanu shirasi lay can sahl bni sacdin radi allahu tacaala canhu qala sahl may kagoolay kanat fina daadana may haatay laya sahl imraatun bila maytoya haati bilaamay too roogijiya jara jartiy oo welimo sameeyas markas oo asaabto wa wafi riwaayatin kanat lana unumaynin sugnaatay cajuzun cajuzadoonin sugnaatay taakudu hiya cajuzad yeede kaadase min usuli asal bataatigi asalyaalsheya kaadas waay bataatigi aslin usullaka jamila asiklina manaha baklon macrufun yalay bakal macruf helakasaw bataata oo kale culamada eri jira mahogna walare mahog walaa walerayon dinigaas yani heerte sheegana wal mahog lelo yon jaran mahogaasa kaadasinsilag mahog walka sheege bataatan walka walka sheegey wa yani wa kay saas a taakudu hiya maradiheede gaadasa juzad min usuli sikli bataataga asalyaalshe gaadasi bataataga asalyaalshe macruufo bataataga asalyaalshe kakuusanya baburinya wal karsade fatadraxu yani ridaasi ku usula sikli bataatagi asalshe jiridki hoosaay hay oye yani wa kay filkitri dherigkiridaas karkara kariyaase dheriga kiridaas watukarkiru shiidasay ey tabxanu shiidasay xabaatin habadyaalo oo min shacirin gamedi an shiidasi ahi kalkun waahay bataatagaasna kariyaas suug ahaan anku welas habadaas misgeedana kariyaas walaska aame suug ahaan fa idaa salaynaa adina tukuno aljumcata jumada tukun maalin jimca idiasaganl yani fa idaa salaynaa adina tukuno aljumcata juma tukun ye wansarabnaa dadogniya nusalimu salaamaniyo idihobased jusdogjarog nusalimu ajnabuan nusalimu finilikuaningy nusalimu salaamani alayha cala lajuzi ajuzidi korshe salaamani asalaamu alayka asalaamu alaykum khayrani fatugadimu hiya yeeni giliyase hu yani wa kay acaama dacaamkaas oo abadili siday misgeed iyo bataatigi walaagiyo haya ilaynana nin giliyaasiyo iyo islaamaniya laimana awama yuri adis albukaariyo maclu shaahidka yani wa kay saaso hadii bafinilikuamingay idin hoobad seeto alkatacluguntafinulkuamin y asalaamu calaykum ehelki ara kortale danki roogi diroog sawa buaari buaari hadis wuriyey hadi saxaabiga may leey yani cajuuzada arki manaha walaale aade hayti naade walmashanus yani saloogi manaha maybua yani cajuuzo adrami hayti waana salaamahayan waa ko finilkuamin y idkataclugunhayt asalaamu calaykum ar dhimalereed oo finilkuamin y sawa lbuaari buaari hadis wuriyey gawluho gawlu raawi raawo goolshay tukarkiro kagool y tatanu shidasi وan umi hani umi hani mayl kuriye akitata binti abi alibin cali bin abi alib walaalis aha umi hani rasuulka sala lahu alay salam edeemsheya dhalay aa gaalad may kagoolay ataytu nabiy an seedi sala lahu alayه wasalam yawma alfatxi fatu maka maalinteedi an seedi walhaal rasuulkana yaktasil huwa rasuulka gogoysada وafatimatu ritis fatimena tasturu hiya fatima asturaaso huwa nabiy asturaas bisawbin darkuka asturaas fasalamtu salaami waaku korka yeediyo janabti oo janabe iya rasuulka salaamhay janab may weray rasuulka reershe dhali garaab ahaan kor e garaab ahaan indawraxi garaabe eto mana garaabadin hadiidiya laakin yani ajnabu sidii kale rasuulka sala allahu alayhi wasalam ala reershe dhalay kalkun salaamiyalato mana siduu binaaso kalkun yani umihani fakitata binti abi umihani kunyilaa magaasha fakitata binti abi dalib yalare cali bin abi dalib aladhalad radia allahu taala anha qalat may kagol ataytu nabiyan sefi sala allahu alayh wasalam yawma alfatxi fatfa maka maka furashadi maka may la furay sanadkasiy dad hijrada siyasrogdo ramadan eta rasuulka maka gorsadiisi idinsa kuman kun idin maalintaasa rasuulka masaajid soo markaasay makadi hagalay gaaladii maka roogdilo kugobsaday daartiba daaru islaam nagati kalkun wahuwa walhaal rasuulkana yo sasila goboysada lan safarka kooy magaaladi magalila waa kalkun goboysadahay onseedi wa fatimatu fatima haal tastur asturaas anabiya bisawbin darka asturaas kalkan gobosule garakaas kuraasi min salaamay waan salaamti onagi wa wadakara alxadid wadakarat ilxadid xadidka dheeray salaamay kalkun salaamti onagi markaasa meeray ayatayn humuhani iya ha saerti mana humuhani iya ha kalkumay dalil yani rasuulka sa gobosulaay marki lileeyada waan hadalahay lilay daran hirin darshayn hirin yaka gobosuli mana kala caishan yani faatiman arkiyo taasi hadan darkelkasi askurahays mana kalkun salaamya lefta salaamti onagi markaasa ma yar ehayti humuhani iya ha kalkum ay atoobi karo magaala sheege mis waliad mashhuurka tada gabirto magaasha e faakitiha laakin umuhani iya mashhuurka hayt kunidaas kunidaas arbeed yes mashhuurka hayt kuni kuni in iswere kalkun e sidiya sheegdiyan wadakarad hiya umuhani may sheegday alxadisa maclushaahid mayla gibir onayo yani ajnabe e lang oo ajnabe e salaamasa dibinalkuamin kawama yure wadeska muslimun وعn asma bint yazid radi alahu taala anha galad askumay kagoolay mara calayna una korkaaniya annabiy mara nabiy nabag yaha maray calayna korkaaniya ana mari sala الlahu alayه wasalam fi niswatin maa niswatin birang maisho ana mari fasalama nabiy nabo salaamay alayna korkaan iya salaami rawama yuri xadiska abu daud atirmidi wuri wagala tirmid ma ole xadisun hada xadisun xadiskaas oo xasan darjis naas xadad xasan eh wa hada xadisin kan ina lafdu abi daud abi daud lafdishay wa walafdu tirmidi imam tirmidi lafdishay ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam yamara huwa rasuulka mari fi lmasjidi masaajid yamar yoma maalinto yamari wa cusbatun jamaaca min annisaai nagucuudun fidhiyan bal wanabiy nabag ishaari biyadi yadi nabiya kishaari bitasliimi salaama kishaari ay ajnabiyaal oo salaamaw leh fidna laguamigay ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam kaas hore mahe mara nabiyu nabag iyo alayna kolkaana marya latasmiya hadlay bala dasmu may ka goolay mara nabiyu sala lahu alayh wasalam iyo alayna kolkaana mari fi niswatin maca niswatin bilaan macasha waana mari bilaan badan unooli jar fasalama nabiy nabag salaami sala lahu alayhi wasalam alayna kolkaani asalaamu calaykum na eri bilaanti kolkun ola salaamahay ajnabe bina tu rawa abu daud iya xadis wuriyey tirmidiyna wuri waqala tirmid ma xadisan hada xadisan hasan hada lafdan kan lafd abi daud walafd tirmidiy imam tirmidi lafdi shay ana rasuul alahi sala lahu alayhi wasalam mara huwa rasuulka mari fi lmasjidi nisaa adis mari yawman fi yawmin maalanto wacusbatn jamaca min anisai nahaal qucuudn fidhiyan jamaaca bila nisaa fidhiyan faalwa nabiy faashaara nabiy nabag ishaarin biyadi yadi nabi nabo galantiisa bitasliimi ka ishaarin galanta salaam ka ishaarin manaa asalaamu alaykum neri galantarkishaariy baabu taxriimi ibtidaaina unu bilaawow kaana xaaraanimadeediyen baabey yalkaafira kabilaaban bisalaami salaam kabilaaban wa kayfiyati radi radi kayfiyadeediyen baabey alayhim ala lkufaari gaalo korshoolka radiya isticbaabi salaam salaam sunanimadeediyen baabay ala ahli majlisin ahlu majlis korshool salaama fihim fi ahli lmajlisi na kasugunyin muslimuna wa kufaarun muslimin igaalo kasugunyin baabu taxriimi ibtidaaina unu bilaawow kaana xaaraanimadeediyen baabey hal kafira gaal kabilaawan bisalami kabilaawan caragnimadi langaale asalaamu calaykum langari korna caragnimadi nabadgelinyamalantuga gaal ahaa wa kayfiyat raddi baabu kayfiyat raddi nagow dhaab shee yen baabey calayhim cala alkufaari lika nagaw salaamta qaabki lanka naga lahay yani yen baabey wa isticbaabi salaami baabu isticbaabi salaami salaam sunanimadeed yen baabey calaa ahli majlisin ahlu majlis korsho salaam sunet fiihim ahlu majliska dhadi ono muslimuna wakufar muslimin i kafirin kasugunyin mana dad muslimin i dad kafirin sala wele wal salame waan may lingiyoode musliminta lingiyoode gaalad maya an abi hurairata radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala allahu alayه wasalam gaala rasulka may golay laa tadaw on bilaawten alyahuud yahuud on bilaawten gaalad yakmigan yahuud wala nasara nasaran kabilaawten bisalaami salaaman kabilaawten nahyu taxrim wa ini lakabilaaw haramo faida lakitum hadi lakulontaan axadahum axad alkufaari mis axad alyahudi wanasaara yahudi nasaar koosho hadii lakulantaan fi dariiqin jidka lakulantaan falodaruu dhibaato geliyahu axadkaaso in dhibaato geliya ilaa alyaihi alyai dariigi jidka meelinka cariiri badan meelaso in dhibaato geliya wa jidkinin waasac weelan meelo cariiriga marsiya yani faldaruu dhibaato geliyahu axadkaasoy hay dhibaato geliya ilaa alyaihi alyai dariigi jidka meelinka caririsan in dhibaato geliya kawaama yure adeska muslimoon oo lan waasac weela lawinaa karaameya la diide hayn karaamayten angimoyten ha meelo cariiriga marsiya lili kawa muslimo muslim wacdeedkana weriyay وan anasin radi alahu taala anhu gaal anas may ka golay qaala rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasulka may golay ida salama hadi salaamaan calaykum korkin ahlulkitaabi ahlukitaabsan salaamaan faqulu dhaha وacalaykum lay dhaha waay mana ida salama hadi salaamano calaykum korkin ahlulkitaabi san salaamaan faqulu dhaha kayfiyat raddi calayhim kiyaka jarne faqulu dhaha وacalaykum lay kitaabsad asalaamka darten waalaykum isin korsinaliyeel ay dhaha mutafakun alayh wala waalaykum lang may bajare yani iyo salaamtahumaayaya salaamtahumaayaya yani may wa asalaamu dadna eraayan assaam alaykum dadera assaam alaykum mood korkin aliyeel assaamu almawtu macneed assaam alaykum taasa dadan hoos giriyaan assaam alaykum mood korkin aliyeel muslimiinta saasle mood korkin aliyeel dhimash ah, yani ala sandhamaaya muslimiinta sin sadda kolku hoob ad erto waalaykum assalaam ad erto ad nibadan tugahayon maykin tuga geer kalka waalaykum layka gaabsay waalaykum hoob ad erto moodkada sheegdi kor ala koo saar mana kalka uni salaantatiidano laagbale do-aadogda hoob do-aa zaalim kusootete lan zaalim hoobka habaar habaar kusuleyka nagdaas do-aadam hablihidi kalka assalaamu calaykum hoob gadaran muslimiinta inla mood korkin ala yeel habaar maha habaar kaas yo laykadiya yo dhaalimiin yo dad habaarahayaan wacalaykum laylan kagaabsadari wacalaykum korkin aliyeel wala sheegden oo mood sheegden oo kala dhatiy korkin aliyeel wacalaykum mood korkin ali waluheed wacalaykum la kagaabsadaan mutafaqun caleyh وan usamata radi alahu taala canhu ana nabiya sala الlahu alayه wasalam mara nabiy nabu maray calaa majlisin fidiya mari fi fi lmajlisi majliska fishayna kasuganyin aklaadun dad iska darsan bayna almuslimiina wlmushrikiina an iska darsan dad iska dhehen mushrikiin i muslimiin emiroogan iya rasuulka mari mushrikiinta may cabadat lawsani wlyahuudi eh niman sanam caabudayano mushrikulcarab eh i yahuud lamadaas ay meel roogan i muslimiin iska jaranga rasuulka marin ee kalkun yani dadki muslim ana ka jar fasalama nabiy nabo salaami calayhim cala lakhlaaqi dadki iska darsanaayen korshoo salaami salaamta laakin may lang niyooday muslimiinta walaalitin yo lang niyooday gaalada iyo mushrikiinta yahan sanam kaabudayan yahuudi maya maka jaran hana maka jaran kalkun assalaamu alay assalaamu calaykum hoba darta ay msliminta laka diyaasiyo makajiran gaala makajiran ana nabiya sala lahu alay salam mara nabiyna umari calaa majlisin makaan fidho korshe o mari fi fi lmajlisi majliska dhadisna kasugunyin aklaadun dad iska darsan oo iska darsan ma iska darsan yi min almuslimiin walmushrikiin iska darsan muslimiin i mushrikiin iska darsan mel isa fidhiyan ya rasuulka kormari mushrikiinti ala bayaani cabadatil awtaani sanamyaalaha ani caabudaay i walyahuud yahuud eh lamadaba mushrikiin la islehin anasa korshe o mari rasuulka fasalama nabiy nab salaami alayhim cala lmuslimiina muslimiinti korsho salaami ilan gaaladii muslimiinta sijaran korka muslimiinta langniyoode mutafakun aleyh baab baabu isticbaabi salaami salaam sunanimadeediyan baabay ida qaama rajul hadi gumaw min almajlisi makan fidhayka gumaw wafaaraga faarugo julasa julasa rajul rajulka jaalisiintis faarugo o jalisa kili fidhi faarugaw baabu isticbaabi salaami salaam sunanimadeediyan baabay ida qaama huwa rajul hadi gumaw salaamaw min almajlis fidha ka gumaw meed fidhid hadi kagumaas wal salaama fasi wafaaraga huwa rajulka faaruwaayo julasaa julasaa rajuli rajulka jaalisinti lafidhiyan musafaarugaw oo dadbada lafidhiyan faarugaw asalaamu alaykum ale markikaaw o jalisa wafaaraga huwa shaksigi faarugaayo jalisa jalisa rajul rajulka ki lafidhi halinku ahay na faarugaw wali oo sunanimo eh oo salaam eh oo yani saas wa dad badan ama lafidhi kukahaysma asalaamu alaykum yalata marki kowta galaasig asalaamu alaykum sulmahayn hadda marki kutawaas asalaamu alaykum yalata arinka ofkoola fidhiidi kukatima asalaamu alaykum slam an abi an abi hurairata radi allahu taala anhu qala abi hurayra may ka golay qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilaa rasulsa may ka golay ida ntaha axadukum axadkin hadii hanyoolow ila lmajlisi makaan fida hanyoolow falyusalimi salaamoy gotu marki kooya korka kooya asalaamu alaykum yaro waida araadahu axadki hadii doona yaguma inigum doonon haddana falyusalimi salaamoy a oo bahaw hadana asalaamu alaykum marki falaysat lula tan ula oo koti marka galaasasalaamay mahaan biaxaqati xagnama badan mahaan min alaakhirati tan demb oo markis bahay e makuxagnama badan er rasulka isku mid layo lamadiyo fawama yure xadidka abu daawud atirmidi waqala tirmid mar xadidun hada xadidun wa xadidkaas oo xasan ida intaha axadukum axadkin hadin yoolow ila lmajlis makaana fidhiga intikaen yoolowo falyusalimhu axadki salaamo assalaamu calaykum yaro goot markis kooya wa koraka koyti asalaamu calaykum e assalaamu calaykum e waida araada huwa axadki hadin hadi doono hayaguma huwa adkini gumokum doono falyusalim hadini salaamo assalaamu alaykum arama yaro falaysat lula ti ul oo kowtusa salaamay mahaan biaxaqati xaqnimo badan mahaana min alaakhirati tan dembati ku xaqnimo badan mahaan tan dembe o sada salaamahay kahay iti hooday kowtagala ismid lay rasul maku xaqnimo badan jin lay sawa sawa lay sawaamay urey xadiiska abu daawud atirmidiyo waqala tirmidi may gole xadiisun hada xadiisun xadiiskaas xasan darjadiisa hasan ay baawal saydan saydan dalabo yan baabay waadaabi aadaabadis idan idin dalabo aadaabtisiyan baabay gurug markeed akalaas idin ala dalabay aadaaba ley aadaabtasalan korame baabulis idan idin dalabo yan baabay waadaabi aadaabadis idan idin dalabo kaadaabtis qaal allahu tacaala ilahay may kagolo ya ayuha aladina aamanu hahe oob ya ayuha aladina aamanu len ini wala kafarnay sugmis wala kawareeb lama toodiyo le ya ayuha aladina aamanu badan ana aayaadkaas o ya ayuha aladina aamanu madini badan akadegen lere ya ayuha ya ya ayuha annaas hoob daron makin badanta mana reer maki lalhadla ya ayuha aladina amanu o dheron dad iman ay lalhadla yani reer maka oo kale ya reer madina oo kale o ya ayuha aladina amanu laa tadkuloon galeen buyutan guryaalan galen buyudaas oo kayra buyutikum guryaalkin nhayna an galen hataa tastadinu ilaa ku idin dalbaasaan watusalimu hataa tusalimu kusalaamasan cala ahliha lilbuyut buyutas helkooda korsho kusalaamasan ya waqal lahu aydan hormarti qal lahu taala ilahy may kagooley waidaa balaga aladfaalu awlaadi yar yar hadi deelaan minkum isingadin haalku ahaaden alxuluma tabargal hadi deelaan alixtilaama tabargal he yablugo mablaga rijaali rijaali meeli deereen hadi deelaan awlaad yar yar ahaayen ordhaan idaha sugalaan moodaena sugalaan idin waydiijan ooba marba tabargalan maaha falyastadinu migalkuinalijaranyoon si hadareeroa sugalne lili falyastadinu idin dalbeen kama sidi istadana ladina kuwin idin dalbaayen min qablihim yoorti ahaadeen sada dadki dadwina idin dalbaayen oo kal yon idin darbealey mana waida balaga aladfaal awlaadiya raayan hadi deeraan minkum isin haalsin kumiden alculuma tabargaldeedan awlaadiyo raan yar yar ajran idohakal jar idin lagasku galaayan hadi tabargalaan kalkun bes falyas adinu yon wali rijaalo ogaadin ogaadin ma yeedan si dareeren isku galnay mana falyas adinu yeedan dalaben kama istaadana aladina kuwin idin dalbaayeen min gablin gablil adfaali awlaadasgorayen dadwinag haayen sidin idin dalbaayen oo kale idin dalaben finaanka adoo rogdo yani yani idin dalbaasile an abi musa ashcariy radi lahu taala anhu qala abu musa may kagole qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsha may kagole alistidaanu idin dalabowko salaatun sidwa sida tooko idin dalabow fa in udina laka hadi likin idimo fadkul galumana waila hadi likin idin way farjicna way mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq way qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsha may gole alistidaanu idin dalabowko salaatun sidwa yani siditoka idin dalabo oo idiya koyti yani kot yani saas wa hahe idihoob koyti siditoka idin la dalabe kot ay roogel wal roog malkar yani adkulu yala hay al roog wal rog asalaamu alaykum waalaykum asalaam ha adkulu hagale hagal bes sadidas mana sadidas idin dalabo ma kot ba yani wa kay masalam hay yani wa kay saas orlay kugalmisa mae lisme yani asalaamu alaykum lakubilaa galelay mae siditoki lafadey rasulka alistidaan idin dalaba bialaatin sadwaay sidi tooki idin dalabaas sidi tooki idin dalabaas masalan gurigi oo kal garaaca sidi tooki garaac fa in ulina hadi laedumo lakadalking edum fadaka falamru waalixun waabagali walking edimiba fadkullay mana oob laking edum may sugaas galawlay ma fadaan wal hagalalka eray galaas wailaa in lam yudan lakadalking edingne sumulako eromis laking edingne farjicna way markaas mutafakun aleyh hadisna mutafak waay waan sahli bni sacdin radi allahu taala anhu gaala saalmay ka goolay qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkama ol inama inkalmaane jucila listidanu idin dalabkela weli min ajli lbasari araga daraadis alan welig inama jucila listidan idin dalabaw kalalan weelahay maybua min ajli lbasari hindoo yani daraadiyo waay ay araga daraadisu masalan saas alan weli kolku hindooga ini ahormaraano guriga hormaraan alfadaw masalan binaanka adoo roogdo walban aragna lay idin dalab mana yani gurigisi handareeraw afaafraaro lay gobsadayreed ay roog meesa saas ma eh misi antareero ilbaabka furin ya ilbaabka dakiirtis laisurume an hadalay ilitin siin furun taaragahaye saas me mana dhini lansurume wal hadalay kalku adoo maangalne iliti hooba furanto hoobka tarantin gogobasid darishid fiirsidey meela fiiriye garaacin malfado mana hoob hindoo fiirido darishid difir waabka jarta bama idin dalabaad kalku yoba hindhooga galeena cawradi walyargaas arag diida taasa la diidaay walalan weelaha hindhoogaas cawraha aragna daraadiyo inamaa inkalmaane jucila lstidaan idin dalabo yalwel min ajli lbasari hinda daraadiyo lang weli taas may xadiiska koytay lanko yani gabal bufokafiriy rasulka ragi sala lahu alay salam kalku may infirideler may yani hoobagaliba indoogi baab galen kalku may lafadey indo inti galna yani geesuruntood ilbaabka tafurin geesurunto meelilay kugaylid mana misma ilbaabka galanta ada hooba furinyidon hata wijiga meelkalka eedinyilay taasan garaad mana hoo furinyidon inama jucila lstidaanu idin dalba yalweli min ajli lbasari arg daraadis yalanweli mutafaqun caleyh waan ribciy bni xiraashin radi allahu taala anhu qaala ribc may kagole ja rajulu rajulko yakoy rajulkaas oo min bani camir reer banu camir kumid e yani yakoy istadana huwa rajulka idin dalabi xadathana miya yani xadathana rajulun anin sheekoy rajulkaas oo min bani camirin rajulkaas oo istadana huwa rajulka idin dalbay cala nabiy hawa korshen idin dalbay sala allahu alay wasalam walhal wa rasuulkana fi beytin guri fi shay kasugan idin dalabowka ya rajulki faqaala rajul rajulki mer aliju hagale ter mana silay kubilaw asalaamu alaykum aliju laybs ay roog iyo walba ma habilaw hagaley lay bilaw aliju hagaley e adkulu hagaley faqala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasul shamer likadimi kadimi rajuli kadimi kadimi rasuli rasulka kadimka idi roogi mengara ukruj ba ila hada rajul rajulka binaanka roog hagaley le amba facalim bar hu arajul rajulka bar alstidana idan dalbow ka markii marki baras fa dhul dheh law lirajul men raase dhul dheh asalaamu calaykum ha adkulu sahan dhesa baro mana asalaamu nabadgeliyo calaykum korkin aliyeel ha adkulu ha galaysa dhew mana rajulki korkin lankanandirdaarma fa fasamica rajul rajulki dheegi wu wawla nabi nabo goolshe iyo dheegi korkun fagala rajul meera isla marki lankininkoyneb asalaamu calaykum adkulu dheegay bogda asalaamu calaykum kaadukulu ser bes faalin anabiy nabag nang edmay lah lirajul an edmi fadakala rajul rajulki galireed awama yura xadiska abu daud isnaadin saxiix ay yani may liya xadathana rajulun rajulkaasoo min bani camirin saxaabi le rajulun majhuulnimadaas walma dhibaas mana yani may bua ifhaamka hadii matna kajaro walma dhibao mana ay yani saaso laakin hadii sanadka kajaro xadathana fulan xadathana fulan xadathana rajulun wamraatun leer markaasay dhiblatmaahin lan saxaabi elkujahilaad walma dhibaas wajahilatu saxaabiyi la tdur lana saxaabata kul mcdul xadaana rajul anin sheekoy rajulkaasoo min bani camirin reer bani camirin dhalan rajulkaasoo istaadana idin dalbay cala nabiy orta naba ma idin dhalin saxaabi aha rajulnimadiis majulnimadaas orma noo dhiba aslanki hada hado saxaabi laywa yani wahuwa rajulkan rasuulkana hal fi beytin kusurin ya idin dalbi faqaala rajul rajulki mere aliju adul hagaley aliju adulu dakdikan hagaley faqaala rasuul lahi sala lahu alay slm adimi kadimi rasul mangara xujba ila hada rajuli rajulkan kaenba facalin barhu rajulka bar alistidana idin dalabo babar fagulon dhe law lirajuli rajulkin dheh yani wa kay kul dhel kari ay rasulka ma kara kul dheh asalaamu calaykum hamarisi ha adkulu dheh bes fasamica rajulu rajulki dheegi hu algawla gawla nabi nabo gool shee dheegi fadala rajulu rajulkis markiba asalaamu calaykum adkulu seere faadina nabiyuna lahu lirajuli fadakala rajulu kayfiyadaas iyo aadaartasalan baanire rawama yura hadiska abu daud bisnaadin saxiix wacan kaldata bini xanbalin sajdata bin xambal radi allahu taala canhu qaala may ka goray ataytu sad nabiy an sad sala allahu alayh wasalam ataytu nabiya fadakaltu gali lay bes idin walba maweydine aleyh la nabi len gali walam usalim salam asalaamu alaykum adkul walba ma ernesin dareeray salaad leeresu gali lay faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam ilahi rasul jame irji bana way mot idiku mot fagul hadheh asalaamu alaykum adkul hadheh lai mana yani asalaamu alaykum adkul idin langmaya yani aayadiba khilaafay laa tadkulu buyutan ayra buyutikum xata tastanisu watusalimu kalku lanki o yani khilaafon yani walsbiye binaanka mooda laina mood binaanka saw yani asalaamu alaykum adul hadhel mana s binaanka seed asbanyi binaanka seed asalaamu alaykum adul saasa hele mana fadakaltu gali alayh lanabi walam usalim salaam fagala nabi naomay ka golay sala allahu alayه wasalam irjic nagoy guruku nagoy fakul hadheh asalaamu alaykum adul hadhew rawa abu daud abu daud adis uri watirmidi waqala tirmidi xadiun hada xadiun wa xadiiskaas oo xasanon darjigasan baabu bayaani ana sunata sunada caddeeyo keediyan baabay ida kiila lilmustaadini lanka oo idinka dalbaha hadi lang ero man anta ay hayti er an yaqula ininka gol yani idinta fulanun alaa fulanun eraw fa yusami maga naftiisa maga dhawe waka maga yucrafu bihi bilfulani fulanka laka kasaw min ismin e o kunyatin e wa karahiyati gawli baabu karahiyati gawli gawli fulani gawli rajuli ama goli goli mustadini mustadinka gool shay baabay ana ano wanaxuha naxu ana ana walilimida kagolo kahashideen baabu bayaani ana sunata sunada caddeeyo shayeen baabay ida kiila lilmustani lilmustadini ki edan dalbaay hadi lang er man ay anta hayti ad ayat hadi lang er ay yaqula lmustadinu mustadinka goolaaw ayata hobler fulanunga aha gurigi hagaraaci ay hayteler iblowa aha magaashay sheege fa yusami huwa mustadinki maga dhawe nafsahu nafsa lmustadin kan idinka dalba nafkisa sheege bima magdhawe yucrafu bi bima maglaka kasaw yucrafu bi bima maglaka kasaw gal alwali islaka kasaaga magdhawe iska sheege min ismin magaashe e hibla ahaa yelay o kunyatin abu fulan ay mislaqab koofrooblakasan koofritisa sheege masalan wa karaahiyati gawlihi baabo yani wa kay karaahiyati gawlihi gawli lmustadini kano idin dalaba goolshay kahashadiisyan baabay ana anu iwa naw naw ana ana walilimide wal ay wafu i lankidaroogiyo i walaalasay oo kale yani walaalasay kaashadeediyan baabay an anasin radia allahu taala canhu fi xadisi hadisi anas anas hadisi hadiska almashhuuri mashhuurkahay fi lisraa deelmitaanki fisayn xadiski ka saabsanaay qaala anasun anas may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam xadiiska dheero anas weriyaay oo xadis lisra dheeraha yajar kal xadiiska sugahay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam may golay uma sacida biya ani ila kori jibril jibril ila kori baytulmaqdis baytulmaqdisa oo lakoraya min bayt lmaqdis ila samaai dunyaa na kori fastaftaxa huwa jibril furudalabi faqila lah lijibril maylangara man hada ayukan qala jibril maeray ana jibril jibril aha ila maylangara waman macatekaala may kakolay maciya muhamadun uma saciya sacida huwa jibril lakoray ila samaai samadiya thaniyati lamada lakoray wathalisati lakoray warabicati wasaa'irihina saairi samaa samiyaalka damaantood yalakori wasaa'irihina wa baqiyatihina baqiyati samaai samido baqidood yalakori wayugaalo mayleraay fi baabi kuli samain samad kasi baabsi mayleraay man hada fayaqulu jibril sulmera jibril ana jibril fera konmarishaay saasure ilbaset magaala sheegas magaalkigasa sheegaso dalil hadiskanukukaade anas bin malik radi allahu taala anhu khadimi rasul fi xadiidihi xadiidi anas anas xadiiska melikuriy xadiidka almashhuuri mashhuurkaas xadiidkaasoo fi lisraa dheelmitaan oo rasuulka la dheelmiyahay kasaabsanaay qaala anasun anas may kagolay gaala rasuul llahi sala allahu alay wasalam ilahi rasul may ka golay uma sacida biyani ila kory jibril jibrila ila koray min bayt magdisa o la kory ila samaai dunya sanadin dhow anti ka waay ila kory sanadi hoob lateedi langa malaga waardiye fastaftaxa furu alabi jibril sanadi isbaabshe kulay seeday furu alabi faqiila lahu lijibril jibril may langaray man hada ayuka lanka garaahayo ilbaabka garaahay furu alabahay ayuk qaala jibril jibril may ka golay jibril ana jibril ana jibril aha magaashay sheeg ay hay toob bakar wal magaala ay ila maylingara waman macaka kolay malag may di korte ini aragahayo oo timisidanga birkaasan roog ilbaabkan roogma lankireedkas roog ini argahayo dhiko langla jaro argay meraygo kun kilo jaron may waman macaka qaala may kagolay muhamadun qaala jibril jibril meray muhamadun macya muhamadun adle amase ilijar wala ilijar siblo ilijar sheega soob lankalakaso uma sacida kori ila samaai samidi uma sacida jibril kori ila samaai samidi thaniyati lamada kori wahalihatu ila samaai halita samadi sadaadi kori waraabiati ila samaai raabicati sibadi afaraadiya kori wasaa'irihina saair samaawaati samaawaatkiso maaantoodiya kori wayugaalo mayleraay fi baabi kuli samaay simad kas ilbaabsha fisha mayleraay man hada kan ayo ayulanki ilbaabka surun saleraay fayaqulu jibril jibril ma eraay jibril ana jibril ana jibril ahasa eraayo macrishaahee ay hoobrkeriblo baraas galishasaasa mutafakun caleyh waan abi darin radi allahu taala anu gar abu dar may ka golay karajtu bahi laylatan laylado ya bahi layladaas oo min allayaali laylyaalkumide aminko amino kumid e bahiwa faidan isla marki mahi i kediye rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam bahi kadiyey amsi socda yacdahu munfaridan aley jareedis farajtu bahi laylatan layluwa min allahi ali aminyaalka aminko kumid aya ah bahi faidan isla markiiba rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shay bahi amsi huwa rasuulka socde wacdahu munfaridan haal haali jareedis rasulka jareed sareeraah fajacaltu ana may gudgalay galay ini socdo guda galay fi dilil kamari bilo hoos kasocdo meel bilib hoos wela hoosate kasodaa rasulka ay kaargneen laha faltafata nabiy nabaga milcasadi rasulka hayday faraahu rasulka argniyaragi faqaala nabiy naumayra man hada ayu kan ay kan inta marahay ay agolka may kagolay abu darin aha abu darin taasu maclushahays ay hooblakeen abu darin waay hadda abu darin ta kunigiisu jundub inu junaada tay magaashi magaydaray si haytab yani saas a kolka abu darin ta kuniyadiisu mashhuurka abu darin algifaari saasa mashhuurkeey unagosladareedaayandari abu darin saasa mashhuurkeey laakin kahoob kuniyi mashhuurke ta kunidaas akiya sheegadaasle mutafakun caleyh waan umihani kuni kal waato umihani radi allahu taala anha hadiski ore kaalad umihani may kagoolay kuntu ataytu seed annabiya nabagan seedi sala allahu alayhi wasalam walaalua nabagana yaktasilu guboysada wafaatimatuno tasturu hiya faatima suraas anabiya suraas faqaala nabiyuna umarkenan seegay salaami ma yaray man haadi tan ay adalsi dheegahay laakin yani astura datio kujar man hadi tan ay tan idin balabata ayu malka serafad fakultu may kagoolay anaan umuhanin aha kunidewya saaso mashhuurka magaasheoda ilah moodni faakitata bint abi daliman kolka yani magaadi shema e may mashhuurka hita kuniyada hani unogileray aris ahaw umuhaniya aha kolka ho kuni garto kunidaas mashhuurkaas kunidaaso sheegay mutafaqun aleyh waan jaabirin radialahu taala anhu qala jaabir may kagoolay ataytu nabiya nabagan sari sala allahu alay salam fadakartu kawiyay albaaba ilbaabkiya kawi fadakartu kawiyay jaabira leh baabu karahiyati qawlihi ana wanaxwuhati meriya rogla tarjumadin damboyt mayla jaabir ada ataytu nabiy ansari sala allahu alay wasalam fadakartu kawiyay albaaba ilbaabkiya garaac garactu garactu garaac ilbaabkiya garaac gowgowsila faqaala nabiy nauma yaray sala allahu alayhi wasalam man yani wakti man da ayukam kan ke kan ilbaabka garahayse man ha kan ayu man ha ay hayt ayas man ha kan ayu ha man kan ayu lay mana gulton may fa gulton may kagolay ana ano ano lanka ilbaabka garahay ana wel faqaala nabiy naomera ana ana ana ana y rasulka inana mana kalku yani ofka lishi sheega mal ogolo laakin ho badal shay ngogolaayna lishi sheegay mana kalku ana tala bibinyaaska maayn ofka walaago eryadin kananago mal ogol yani faqaala may kagolay ana ana y rasulka kaanahu ana nabiya naba waa lamid kariha soo kaaday ha ana ana tu soo kaaday waa lamid mise kariha soo kaaday ha alkalimata kalimadu oo ana kaadi waa lamid wa mutafaqun caleyh fakultan may ka golay marki manda kan ayu ya rasuulka yari fakultan in wari ana anu wari faqala nabiy na may golay ana ana yaabua ana ana maylkajeed yaabua sa yari mana ana ana maylkajeed kaanahu ana nabiya naba waa lamid kariya huwa nabigu soo kaaday ha kalimada ana kaadi waa lamid kalkan saasa la diiday ana i wala i ofka i lanko asal diide mana magaga sheeg o lankasaane dhan hibilow dhe magaga sheeg muttafakun hibilowna ay hay markaasa lakin kana wa filfala danta sheegdadaas maayo tilko furaw danta adi dan le muttafakun caleyh hadisana muttafaq way lan adka saas mae dantaasa dantay hayti wala sheegdadaas oo magaga sheeg dante muttafakun olko dawgan olko franci falaasi magaga isku sheeg le baabu istixbaabi tashmiit lcaadisi baabu talmiidkoo ahaa suraasoob yani waaka masalan talmiidkii ona duroogi ahaa igobsaas oka hirko ah hirtidmana yak isilaax wa lakin dhimale isilaax somaliyin hir yara bab istixbaabi tashmit lcaadisi ida camid allaha tacaala wakarahiyati tasmiyatihi mana xirta walaa may kalimada xirta ye carabidi xirta kalengd isilaax mana lakin somali isilaax falaa mashaacata fi isilaax yalre isilaax malku doodaw lankan hoob lanko dheer haayay sidi qofka tagadano lankan gaabo ning haade eran gaabo ling haade mana malera kor manaa lankan mahay dheeriba may gaabo ngartan malera falaa mashaaxata fi isilaaxiya lani kolka xirsi manaha aribida so yani soomaali ahaan kolka dadkan oo wal akrisadaayam iskulaan baradaayam hir inkastaayam kolka hirti hir hoob dheer kolka falaa mashaaxata fi isilaax soomaali ahaan hoobla roogu mana soomaali ahaan laakin carabi hooblan kaa dhini kala lanke baabu isticbaabi tashmit alcaadishi ki hinjisoodi yani faraxgeliyowkay faraxgeliyowshay sunanimadiisiyan baabay idaa xamid allaha tacaala ilahi adin mahadiyo wa karaahiyati tashmi tashmitihi tashmit alcaadisi hihinjisoodii faraxgeliyooshay kahashidiis siyan baabey ame ida lam yacmad ilaha taala ilah diling macdir wa bayaani aadaabi tashmiti faraxgeliyo aadaabteed adeewkeed yan baabey walcabaasi baab alcabaasi baabu aadaabi alcabaasi hindisho aadaabteed yan baabey watataa-ubi baabu aadaabi tataa-ubi hamaansudow aadaabteed yan baabey baabu isticbaabi tashmiti alcaadisi ki hinjisoodi faraxgeliyooshay sunanimidis yan baabey lakin may shardi lak yiri ida xamid lah ida ta shardiy ida huwa caadiskaas hadii ona umacdiyo allah taala injiso hobusar alxamdulilah hobusar markaasa yarxamuka allah markaasa lalewa wakarahiyati salaadna lanka jarno wakarahiyati tashmitihi tashmit lcaadisi baabu karahiyati tashmiti tashmit lcaadisi ki hinjisooday faraxdiriyawshay kaashadiisi ambaabay emew ini faragiri karahiya mantanadas ida lam yacmad illaha taala ilahi dinka macdine وaبayaن aadاaب تsmit bab bayaن aadاaب تsmit farxgliyowki aadaabtis cadeewkeedi enbaabay وlcdاsi bab aadاaب cdاsi injisidi aadaabteedi enbaabay وatasaawbi bab aadاaب tasaawbi amansigi aadaabteedi enbaabay an abi huraiرata رadi الlahu taعala عanه abi hurayr mayl kuriye aنa النaبiya sala الlahu عaليه وasaلam yaqal نaبiy naho may ka goole in الlaha taعala ilahy yuحib huwa ala may jeeliya alcdاsa injisiya ilahay jeeliyo wayakrahu huwa ala may kaade atathauba hamaansiya kaade faida cadasa axadukum axadkin hadii hinjisoodo faxamid allaha taala ilahi macdiyo kana xakan xag may kahaaday ala kuli muslimin muslimkas may ag kahaaday muslimkaasoo samya dheegayo axadkaasoy dheega an yaqula inikagool lah lilcaabisi kihinjisood ingar yarxamuka allah iningar taasa xake waay waama tathaubu hamaanso fainama inkalmaanay huwa tathaaub min ashaydaan shaydaanka shay ku ahaadi faida tatha'aba axadukum axadkin hadii hamaansada falyaruda hiradiyayhu famahu afshay hiradiyoy mastafaca walyawood ali fa ina axadakum axadkin ida tataaba hadii amaansado daika shaydaanu shaydaana minhu min alaxadi axadki kukasole wahay rawa lbuaariy buaariy hadidka uriyey وan abi hurayrata radi alahu taala anhu ana nabiya sala lahu alay slam qala nabiy naw may ka goray in allaha taala ilahay yuxib huwa ilahay may jeeliy alcudasa hinjisiya ilahay jeeli hinjisiya ala jeeliy way subxaana wataala wayakrah huwa ala may kahde atataauba hamaansiya kaade faida cadasa axadukum axadkin hadii hinjisooda hinjisood faida cadasa axadukum axadkin hadii hinjisood waxamidahu axadki allaha tacaala ilahay gmaxliyo alxamdulilah er kana xaqan xaq may haadaye calaa kuli muslimin lan kastoo muslim ee korshay may haka aha muslimkaas oo samica dheegow hu axadkaasoo hinjisadiis dheegow may haka aha an yaqula huwa muslimkaas ina kagoolayo haka e lahu lilcaabisi ki hinjisoodin er yarxamuka allah er hinjisoo eri alxamdulilah merea adin yarxamuka lah taasa xag korka eh yani ala sabiili nadi wa inaad iskuno inaad yani yarxamuka la lankaas er waama tataaub hamaansana fa inama inkalmaane huwa tataaub min ashaydaani shaydan heshe ku ahaadi wa manaa hubnaagiya raaraysadaayan hubnaagiya ulasaadayan lankifidega kadaaye ha hamaansade mis walaago jiitay walaada daaye mis miro fedheeday shumgakinugu ahaade rida hamaansade kol hubnaagiba dira raaraysadaan watasaaqul aclaa wahuwa ladi yuxib shaydaanaw shaydaan reetaasa jeli min ibni aadam ibnu aadam ini kasolo yani mis ha hamaansad majeelsa shaydaan laakin ini caajizo ha hamaansado saasa jeeli red shaydaan heshe ku aatigta taasu fa inamaa inkalmahane huwa tasaaku min ashaydaani shaydaan heshe ku ahaadi fa ida tasaaba axadukume rasul sala allahu alay salam walisin aragaane yajra walisin aragaan yajrangari rasuulka odowkin eh faida lankaas odowkaasalilaalisku dhore red fa ida tasaaba axadukum axadkin hadii hamaansado falyaruda hiradiyo famahu afsha hiradiyo afkaaseeda seeda ma galanti saaro hiradiyo walibireebo korreebmas iska reebay fool afka infeedmay astadaaca wali awoog afkan lafasaxaayo isku dirsa ma malogolmaana marmar hatamay lakuyaabe in afkan ofkan hamaansira silin sogaayo mabaan iska nagan mana libsheelag lamadi hubnaa dhuntahaye shalfokadan mana kalku taktarin jeedo dhibaato masikalang nagan kalkun la reebo la reebo kor la reebo lambaani mana fa tataaba axadukum wala argyutan yeedenaske faida tasaabkal feda iskufasaa walaa warib mana asaba kale faida tasaaba axadukum axadkin hadii amaansado falyarudda hiradiyo ufanaw arshay hiradiyo imastadaaca walis awoodisa hiradiyo may weli yani rasuulka ciloy wala lanradiya may bu afkaarsan daboola may weli fa ina axadakum kofin ida tasaaba huwa axadki hadii hamaansado afkan shalfeedo an reebne afki furoma shaydan afkan afkan oo qaabdaron lankan feedamaysada eba soo gosoleliley mana adin maragaas dodow kolka hadan aragaano oo yani waana kigosolahaylili rasulka nin sheegi hareeb kalka reebkamay kigosole wal ma aragaayo fa ina axadakum axadkin ida tataaba huwa axadki hadii o maogosol yani mahmaansado daika shaydan shaydan gosole minhu min alxada kagosole ay kigosolna kolkun reebaay rasul rawa albuaari buaariy adi kuriyey waanhu an abi hurayrata an nabiy sala lahu alay salam qaala nabi law may ka golay ida cadasa axadakum axadkin hadii hinjisooda falyaqul yaroy alxamdu lilahi yaroy walyaqul hinkagooloy lah lilcaabisi kano hinjisoodi akuhu walalshay muslimke o saaxibu saaxibulcaabisi kan hinjisoodi saaxibsha ingaroy yarxamuka allah ingaroy fa qaala aku aki hadii kugoolo lahu lilcaabisi yarxamuka lang er hadana falyaqul lilcaabis adan kinjisoodi sun yaroy yahdikum allahu wayuslixu baalakum si yaroy rawa buaariy buaariy adis wuriyey ida cabasa axadukum aadki hadi hinjisood falyaqul aadki yaroy alxamdu lilah yaroy walyaqul akuhu akul aadi adkaas walalshay law lilcaabisi ka hinjisoodi o alxamdulilah ringero o saaib walyaqul saaib saaib caabisi ka hinjisoodi saaib shangero yarxamuka allah ala king naxariis hinjisoodi alxamdulilah mer ilahay king naxariisan de faragliyogu saas wa fa ida qaala laku aki hadii ero lahu lilcaabisi ka hinjisooda yarxamuka allah ngar falyaqulil caabisu kahinjisooda isuna hinjawaabay ero yahdikum allahu wayuslix balakum halgoflaya halgoflayla khidaabahadon yahdikum sadiya la sheegi sidiakoror siyalakude tawakufa lere sidi walaha kor hore sheege ma qofka halinko la carabiyeside yadika lahu iyo wayusli bala ka ere mijart mana sida kor hor tirelikude ya halgof laydin lahadlahay yadikum llahu wayusli balakum siheroy mana sidii salaamtum halgof ado salaamada asalaamu alaykum laymeran jamc mahayn sidii layuntun yani sidi kor hor tirelikude albuaari buaari adis uriyey fan abi musa radi allahu taala canhu qala abi musa may ka golay samictu degi rasuul lahi degi sala lahu alah wasalam yaqulu rasuulka halka goola degida cabasa axadukum raatin hadii hinjisoodo faxamid allaha ilahay macdiyo fashamitu faracgeliyahu axadkaasoy faracgeliya min atashmit wahuwa yaqula yarxamuka lawa fi jawaabi qawl lcaabis alxamdu lilah alxamdu lilah ad mer mer ilahiya maxad uskur leh meerne adin maylet yarxamuka allah ala king naxariis jawaabo fain lam yaxmid ilcaabisu ki hinjisoodi hadii ingmaxdin alxamdulilah ngar faida faida lam yaxmid ilcaabisu ki hinjisoodi hadii ingmaxdine allaha taala ilahi ingmaxdin falaa tusamidku infaragriiden caadiskaas infaragrid yarxamuka angartag markaas usul shardig makuban alxamdulila merne kawaa muslimo muslim iyo waadid wariyey waan anasin radi allahu taala an ala kala kala anasin anas may kagoolay cabasa rajulani lama rajul iyo hinjisoode cinda nabiy nabag odisad hinjisoodeen sala allahu alayhi wasalam fashamata nabiy nabag faraha geliyey axadahuma axad arajulayni lamidi rajul koosho faraha geliyey walam yushamid huwa rasuulka ma faraha geliyna alaakhara kijal mafaraxgelina yarxamukala kijalmar faqaala ladi kima eray lam yushamid huwa nabag nfaraxgelina hu ladi nfaraxgelin ma eray dacwo ahaan cadasa fulan ulawahinjisoodi fashamata rasuul alo anta fashamata ada farax geliday hu fulankiya farax gelidi wacadastu anin hinjisoodi falam tushamit anta ad ma farax geline ni mi farax gelin sawalanjaran rasuul allah ay ilaw hinjisoodi yarxamukala ertay anin hinjisoodi ba yarxamukala miyerne rasuul allah sa faqala nabiyuna umay kagolay hada kan ana farajili xamid allaha ilahi macdi wainaka adina lam taxmid ilah ilahi nag macdi leer saasa shalati mutafaqun caleyh waan anasin radi allahu taala walana umay kagolay cabasa rajulani lam rajul iya hinjisooden cinda nabiya ka hinjisooden sala lahu alay salam asxaabta rasuulka baaris hinjisoodan re rasuulka doayo jela doada rasuulka mustajaabe yarxamuka rasuulka ilahi marku kero hinjisu weydiyaan cadisa rajulani lam rajul ye hinjisoodeen cinda nabiy naba disakinjisooden sala lahu alah wasalam fashamata axaduhuma fashamata huwa faacil laba hinjis yani faraha gili axadahuma axad rajulayn lamid rajul koosho iyo faraha gili wa walam yushamit huwa naba ma farah gelin alaakara kan kal ma farah gelin faqaala ladi kiya dacwaha jeedi faqaala ladi ki may kagolay lam yushamit huwa naba ma farah gelinehu ladi ma farah gelin mele cadasa yani acadasa fulanu hebolo waa hinjisoodi fashamata farah gelidi hu وacadastu anin hinjisoodi falam tushamid anta ma faragrin ni an faragrin fakala nabi naome gole hada kan oo ana faraha jiri yarxamukala an eri xamida maxadiya alaha taala ilahi maxad marki hinjiso useri alxamdulilah ri anin saasa yarxamukala an eri wa inaka adina yani lam taxmid anta admacmu macdine allaha taala hinjisootilayma alxamdulilah mernu walakin faraha bili way taasakamakunay متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ابي هريرة may ka gole kana رsul اللhi sala الlahu عليه وسلم ilahi rasul jemihad ida cabasa aadaab melo may kagudgalaan adan waba wabayaani aadaabi tashmiti walcubaasi watafauli aadaabti lang hamaansada faday lang kunfaalahaye lang hamaansada fad taasa adan iyo linasfarxbi fadi mana kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul jemihad ida cabasa anabiy nabag hadii on hinjisoodaa walaca nabiy nabag inidijaaha yadahu kafahu kafa nabiy nabag kafsedijiyaay o oh, sawbahu dharsheedijaay ala fihi ala famihi fami nabi nabagashekadijaay galanta afka saaray wakafala waana raariyahay sawtahu sawtki raariyahay misma e eh, ala nabi nabaga raariyahay la o oh, ala nabi raariyahay biha bilyadi galanteede sawtahu karaariyahay sawtki hinjisidi gayladi halafadi ya karaariyahay mana shakaraawidawiya shakiyay hawamayur adika abu daud tirmidi ogala tirmidi mari xadisanada adisa xadiiskaas oo xasan xasan saxiix saxiix kana rasuul may haaday o unun lidinkubahanyaha sala lahu alayhi wasalam idaa cabasa nabiy nabag hadi hinjisoodaa walaca nabiy nabag dijiyaay yadaw kafow galantisa dijiyaay yad hooblerildonktodhongayadler hada kafanalj kafke dijiyaay walaca yadaw yada nabiya dijiyaay aw mismeye tawbahu tawba nabiy nabag dharshe dijiyaay amaamadiisi dharshay calaa fihi calaa famihi fami nabiy nabag afke saara hinjiso markeeraw garanta inta saardaayo maanaa hinjiso markeeraas wali kubaho dadka kas deereen ala diiday maanaa eesalankaani oo gunfahaas iyo misoodaas dabtire eh, sajud adoka jarta das gunfa walaas oo kale waagi mana ah. ibteedas mana ah. neeftas doka dhibaasi walaas la ilaaliyo lankaani marki sajuda kutoosale oo yani mismarkeed ah. dadka sajudan lain gunfa dhamayso daas dhamayso saasafale mana dadkan dhib yani wa kay wacadastu hinjisoodi falam tush yani wa kay taas idaa cadasa anabiyu kana rasuullahi may hadin aadaala lanbahanyi hinjisooda lagunfa kuli aadaaba lanbahanyi dadka baa la rogadan dhib kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilah rasul jami haaday ida cabasa huwa rasuulka dinjisada wala nabiy dijaay yada yada nabiya dijaay kafaw aw sawbahu ala fihi ala fami fami nabiy ka dijaay wakad ala nabiy nabag raariyaay o ala nabiy nabag laabay raariyaay leyen sakraawle lafdag lay shakisnima macnaada iskumid le khafa la raariyaay sawtahu o ala laabay biha bilyadi galanti ede sawtahu sawta nabi nabo soo sikraariyaay iso badaylada iya wala hoosanka nagaay shaka raawi raawiya shaki adaasatalan bahay marki lagufaao linjisooda lamaansada afkala laabo la bahay sawama yura hadis abu daud tirmidiyo waqala tirmid may ole xadisan ada xadisan hadiskaasoo xasanun darjidis asan eh saxiixun o saxiixun ama saxiix waan abi musa radi lahu taala anhu qaala abi musa may kagol kana alyahuudi yahuud may haadena yatacaabasuna ku hinjisooda ya haaden cinda rasuuli lahi sala lahu alayhi wasalam muslimiinta ma me yahuudin afkiwa rasulka baris hinjisooda dandiyo may yarjuna may rajeeyayan an yaqula nabiy lahum yarxamuka allah yarxamukum llahu saasa qabayn oo rasuulki oo been beenisiyin oo yani waa kay inkireen war gaban ilen inti rasuul ay ogin xasadan min cindi anfusihim an beeniye seeb carab oo um umawiyin dhasiyo naba lahan kubiyeren mana una reer banu israail una dadki sharafka lahaayeen may dhasiyo lahan kubiy wahay naba nabiyaalkun leylan oo bii jaray carab se lahan kubiye naba yeeren saasaan beeniyahay saasatan ini hag ogaayen do-aadis ba waa kay dalbaayan alileyna ana kana yahud yahud may haaden yatacadasuna ku hinjisoodo hinjis isku weydiyo haaden tafaaculka may lera wal takaluf eho ad iskamasha gu weydiyaa yatacadasuna yatakalafuna alcubasa hinjisi isku weydiyaan iskakalifaayan sanka geed geliy hinjisa kobato i walaw weeleen cinda rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sheekis may saasun weelen iskakalifaayan yarjuna may fadaayena an ah. yaqula nabiy nabag ini ngaro lahum lilyahuudi ngaro yarxamukum llahu alasina ali fayaqul nabiy yarxamuka lan wafu marki leraw lang o mumin ewa lang naxariiso ilahay aakira naxariiso don lang gaala ma lang naxariiso aakira fayaqul nabiy nabo maeraay raxma mudgoreed jarto yahdiikum llah wayuslixu baalakum eraay hanuun ban haysina ilah alisan hanuuni xaalkin ali wanaajisa eraay yahdiikum llahu alisan hanuuni horta islaamka alasan geli markaasa naxariisisin weydiyay yahdiikum llahu sa eraay yahdiikum llahu alisan hanuuni wayuslixu baalakum xaalkin ali wanaaji sa eraay mana sawaahu yani wa kay helna wuriye xadidka abu daud abu daud wuri watirmidiy imam tirmidina wuri waqala tirmidi may kagol xadian hada xadian xadidkaso asan darjidi asan saxiixun o saxiixun abu tirmid tirmidi shani shay a an abi saciidin waan abi saciidin alkudri radi allahu taala qala abu sacid may kagolay qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulke may kagolay aadaab tasaa tasaa tasaug aadaafiye ida tasaaba axadukum axadkin hadii onayaw hinjisooda fal yumsik igobda biyadi galantis alaafiy afka igobda hada biyadi lailareeyo afka kulay sarafaliya galanti midgeedaan afoon saasa galanti midgeed fal yumsik igobda biyadi galantis ilen galanta midgeedi afka iska taayeen galanta midgeeda lagobda biyadi lail cabdilhasilad may wale faina shaydaana shaydaana yadukulu gala wa rasul oob hamaansato afka furto furto shaydaana dala gala lagaymaa kalkun laharisadee ofka fasaadiis kalkun kureeba lilay afka kureeb rasulka sheega maragaynu ida tasaaba axadukum aadkin hadii onaya yani hamaansadaa fal yumsik hu aadka gobro biyadi yadil aadi hadka galantis ala fihi ala famihi afkayka gobro marka hamaansadaw may weelay rasuulka cilo fa ina shaydaana shaydaan ye yadkolo shaydaan galeeliley mana adaldokaasi meelba koka ku gale galeeliley oka fisaabiye yani dhiig meelba dareera dareersada leay dadka yani la dareersaday sawa muslimin ofka ofka fisaadifaday sawa kalku galna daraade reeba liley mana yani wa kay taaso meergala adiiskalmay hay hadii qofka hamaansado yani ha ero daika shaydaan welan jir asanti hamaansado adana gaylika darmarag hamaansade reeb isku dhaaf gayla bakisi dara yalay shaydaanka kosale walayo kalku mayl faday hana lareebo askana la reebgalanta lasaa sawama yura wadeedka musliman imaamu muslim iyo bur baab isticbaab lmusaafaxa